alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamedi wala aali muxamed wasalama tasliima kasiira xadiidka afariyo kontonaad waa siiqo kale oo salligu nebiga lagu sallinayo calayhi salaatu wasalaam u sugnaatay waxaa la odhanayaa allaahumma salli calaa muxamadin wacalaa aswaajihi wa duriyatih allaahumma ilaahayow salli ku salli calaa muxamadin nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ku salli wa calaa dumarkii nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam sawjaadkiisa ahaaye uu qabayna ilaahay ku salli haweenkiisiina ku salli wa durriyatihi tafiirtiisana ku salli kamaa sallayta calaa aali ibraahiim salli la mida salligaad ku salliday ibraahim qaraabadiisa aad ku salliday salli la mida ku salli wa baarik calaa muxammadin barakee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa calaa aswaajihi dumarkii nebi maxamedna barakee bimacnaa zawjaadkiisii ama haweenkii uu qabay ilaahayou barakee wa durriyatihi tafiirtiisana barakee kamaa baarakta sidaad u barakaysay calaa aali ibraahiim nebi ibraahim qaraabadiisii sidaad u barakaysay barake la mida barakee innaka xamiidun majiid innaka adigu xamiidun ay maxmuudun mid la mahadiyaa tahay majiidun mid sharaf badan baa tahay ama majiidun mid markaa khayr badan baa tahay mid sharaf iyo khayr badan ayaa tahay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waana min xadiisi abi xumayd asaacidi abi xumaydin asaacidi xadiiskiisii weeye waana siiqooyinka soo arooray ee salliga ku soo arooray dhowr siiqoo kala duwan baa soo aroortay salaatulibraahiimiya marka tii la akhriyaaba waxay noqonaysaa inay eh, fadiiladii lagu helayo saasay noqonaysa eh, siiqada salliga ibraahimiyadu ma aha kayfiyada qura ee nebiga loogu sallin karo calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada waxaa laga hayaa siiqooyin kale laakiin wakhtiga salaadda la tukanayo siiqadan baa nasan ugu soo aroortay awqaadda kale ee salaadda gudaheeda aynay ahayn ahlucilmigu waxay yidhahdaan kayfiyad kastooo nebiga sala allahu alayh wasallam loogu salliyaa oo salaatun iyo salaamun koobsanaysaa waxay noqonaysaa salligu inuu ku sugnaanayo saasay noqonaysa waa ta aynu soo marray inkastoo culammada qaarkood ay lafdiga assalaa oo ku sugan sida inoo qornayd ay marka ishkaal gelinayaan haddana waxa weeye sida marka aynu ku soo marray kitaabka marka masjidka la soo geliyay marka laga baxayaba waasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah saasuu markaa inoo qoray marka lafdiga hadduu sugnaado waa kayfiyad kale oo nebiga sala allahu alay wasalam ka sugan laakiin xaaladdii salaadda aan ku saabsanayn salaadda tan uunbaa ku soo aruuray salaadda gudaheeda salliga lagu salinaya nebiga sala allahu aleyh wasalam siiqadan keliya ku soo aruurtay amar bayna ugu timi quuluu allahuma salli calaa muxammadin wacala aali muxammad ila aakhirihi marka bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin wakhtiyada kale aan salaad lagu jirin kayfiyaadka kala duwan tii lagu salliyaaba salliga waa ku sugnaanaya sida sala allahu alayh wasalam oo axaadiista marka la soo warinayo aada ugu badnayd in marka la isticmaalo daahirna ay tahay saxaabada in laga hayo sida in la yidhaahdo wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah in la yidhaahdo waa haluma jara laakiin xaalka salaadda lagu jiro kayfiyada ibraahimiyada midaan ahayn waa inaan markaa loogu sallin yacni taas ayaa fadiiladu ku sugantay xadiidkani wuxuu sheegayaa zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo tafiirta nebigana in salliga lagu soo darayo ayuu sheegaya baabka afar iyo labaatanaad adducaa'u bacda atashahud alakhiiri qabla asalaam baabkanna wuxuu ku saabsan yahay ducada lagu ducaysanayo atixiyaadka dambe dabadiisa intaan la salaamadnaqsan ducada lagu ducaysanayo ku saabsan yahay bimacnaa atixiyaadkaa dambe ee salaadda lagaga baxayo iyo salaamadnaqsiga dhexdooda ducada lagu ducaysanayo ayuu ku saabsan yahay ducada lagu ducaysanayo waxaa ka mid a in markaa afartan shay ilaahay laga magan galo oo la yidhaahdo allaahumma ilaahayow innii acuudu bika adigaan ku magan galay min cadaabi alqabr waxaan kaa magan galay cadaabulqabriga yacnii qabriga cadaabtiisa laysku cadaabo ayaan kaa magan galay oo maganta ahay wa min cadaabi jahannam waxaan kaloo kaa magan galay cadaabka jahannama jahannama cadaabkeedana waa kaa magan galay wa min fitnati almaxya waalmamaat nolosha iyo geeridaba fitnadoodana waa kaa magangalay ee iyagana iga magangeliye wa min shari fitnati almasiixi addajaal yacnii masiixu dajaal fitnadiisa sharkeedana waa kaa magangalay oo fitnada masiixi dajaal sharkay leedahayna ilaahayow waa kaa magangalay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waana min xadiisi abi hurayra waxaana ku soo arooray amar waxaad tidhaahdaan sidaas quuluu markaa sidaa dhaha xadiiska kale laftiisu waa la mid ziyaaduu dheeriyey waa xadiiska lix iyo kontonaade wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow innii acuudu bika adaan ku magan galay min cadaabi alqabri qabriga cadaabtiisaan kaa magan galay wa acuudu bika adaan ku magan galay min fitnati almasiixi addajaal masiixu dajaal fitnadiisana waa kaa magan galay wa acuudu bika adigaan ku magan galay min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeedaan kaa magan galay waalmamaati iyo geerida fitnadeeda ayaan kaa magan galay almaxyaa waxaa loo jeedaa alxayaa noloshaa loo jeeda almamaatna waxaa loo jeedaa geerida allaahumma ilaahayow innii acuudu bika adaan ku magan galay min alma'thami waxaan kaa magan galay dembiga waalmaqrami iyo gashiga ayaan kaa magan galay inaan qaamoobo ayaan kaa magan galay xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waana min xadiisi caaisha labada xadiisba waxay sheegayaan intaan la salaamadnaqsan ka hor in la ducaysto oo waxaa markaa fiican awqaadda si gaara ay u soo aroortay ducada in laynoo amray waxaa ka mid a ah salaadda aakhirkeeda salaadda gudaheeda in lagu ducaysto aad laynooguma boorin salaadda marka laga baxo in la ducaysto nebigana sala allahu alayh wasalam caadadiisu ma ahayn markuu salaada ka baxo inuu markaa duca uu gacmaha sare u qaadayo inuu ducaysto ama gaar ha u ducaysto ama dadkaba ha u duceeye sunnadiisa mid ku soo aroortay ma aha ee nebigu sala allahu alayh wasalam ducooyinkiisu waxay u badnaayeen salaadda gudaheeda waxaanu aad u boorriyey oo u tirtirsiyey in salaadda gudaheeda lagu ducaysto waayo markanuu salaadda ku jiro ruuxu ilaahay u dhow yahay markaasuu ilaahay la faqayaa marka wuxuu ilaahay weydiisanayo xaaladdaa inuu weydiisto ayaa aad iyo aad u fiican saas aawadeed baa ducooyin badani soo arooreen salaadda gudaheeda in lagu ducaysto dadka qaar waxaa laga yaabaa salaadda gudaheedaba ducooyin yacni markaa aada inaan ugu ducaysan khaasatan wakhtigan markaa uu salaadda ka baxaya iyo sujuudda gudaheeda iyo inaanu markaa ducooyin badanba ku ducaysan baa laga yaabaa laakiin marka salaadda laga baxaa laga yaabaa inuu markaa ducaysto markan wuxuu uga dhowaa markanuu salaadda ku jiro ilaahay uga dhowaa aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbi huwa saajid fa faakhiru fiihi ducaa nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam qofku ilaahay wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay sujuudda markuu ku jiro ayuu ilaahay ugu dhow yahay nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam wakhtigaa ducada badiya wakhtiga aad sujuudsan tihiin ducada badiya waynu soo marray ducooyinka qaarkood uu nebigu ku ducaystay isagoo sujuudsan wuxuu kaloo nebigu boorriyey calayhi salaatu wasalaam marka salaadda laga baxayo intaan la salaamad naqsan in markaa la ducaysto oo wuxuu idhi uma liyatakhayar min adducaa'i acjabahu ilay ha doorto ducada ha ka doorto ta uu markaa ugu jecel yahay ee agtiisa ugu wanaagsan ha doorto marka ducooyinka marka uu jecel yahay ee uu doonayo ifii aakhiraba ku saabsan aakhirase u sii badan waa inuu wakhtigaas markaa ku ducaystaa waa inuu wakhtigaa uu ku ducaystaa ee dadka odhanaya marka salaadda laga baxo ha la ducaysto waa jirtaa ducooyin u soo arooray sidii adkaaroo kale sida astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah waynu arki doonnaa marka salaadda laga baxo waa inoo iman doontaa iyo ducooyin la mida waa soo arooreen laakiin duca gacmaha la rafcinayaa wakhtigan salaadda marka laga baxo ma iman jamacna uma ducayn jirin gaarnimana uma ducaysan yacni duca uu gacmaha sare u qaadayo ma samayn jirin wakhtiga uu salaadda ka baxo laakiin wakhtigan salaadda lagu jiro ducooyin buu amray ducadanna waxay ka mid tahay ducooyinku amray marka ilaahay waxaa ka magan gashaa inaad tidhaahdo allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabr cadaabuulqabrigaan ilaahu kaa magan galay qabriga waa laysku imtixaanaa ciddii imtixaanka ku dhacda yacni qabriga waa lagu cadaabaa dadka qaar baa mutaysanaya in qabriga gudihiisa lagu cadaabo marka cadaabulqabriga ilaahay ka magan gala cadaabta jahannamana ilaahay ka magan gala waxaa kaloo ilaahay ka magan gashaan fitnada nolosha intaa noosh yihiin fitnada inaad ku fitnowdaan ilaahay ka magan gala geerida fitnadeedana ilaahay ka magan gala haddaba geerida fitnadeeda kee looga jeedaa garannay fitnada noloshu waa inta uu ruuxu nool yahay fitnada ku timaadda inay fitnaba ku timaaduubu ilaahay ka magangeliyaa geerida fitnadeedu waa tii ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen geerida fitnadeedu waxa weeyaan marka uu qofku nafbaxayo ee uu dhimanayo xaaladda caynkaasa ay fitnadeedu ka magangelayaan fitnada geerida waxaa loo yidhi dhowaanshahay geerida ku dhowdahay waayo waa markuu geeriyoonayay qarkeedii weeye saasaa geerida loogu nisbeeyey weji labaad culammada qaar waa mareen oo waxay yidhaahdeen may fitnada geerida waxaa loo jeedaa qabriga ruuxa marka la dhigo imtixaanka malaa'igtu imtixaanayaan fitnada qabriga taasaa laga tilmaamaya innakum tuftanuuna fii qubuurikum qabriyadiinna gudahoodaa laydinku fitnaynayaa waxaa loo jeedaa malaa'ig baa laydiin soo dirayaa munkar iyo nakiir ah su'aalihii bay idin weydiinayaan rabbigaa waa kuma nebigaagu waa kuma diintaadu waa tuma marka waa imtixaan takraar iyo soo celcelinna ma aha cadaabulqabriga in la raaciyey oo laysku cadfay magangalka ilaahay laga magangelayo cadaabulqabriga iyo magangalka laga magangelayo fitnada geerida geerida fitnadeeda waayo labadu way kala dambeeyaan oo imtixaanka marka hore la imtixaanayaana waa mid cadaabulqabriguna wuxuu noqonayaa mid ka sababoobaya haddii imtixaanka lagu dhaco oo lagu baasi waayo marka xaaladdaa qudheeda takraar kuma sugnaa takraar kuma sugnaa wa min fitnati almasiixi dajaal masiixu dajaal waxaa loo jeedaa waa dajaal cawar waa nin waxa weeye eh, fitno badan oo dajaal la yidhaahdo dajalku waa been badnaanta weeye waa baatil badan yahay waa been badan yahay xaqaa'iqda waa beddelayaa dadkii wuxuu u sawirayaa waxaan dhab ahayn buu dhab uga dhigayaa oo dhab ugu ekaysiinaya masiixna waa la yidhaahdaa waa masiixu dalaala waa masiixi baadida masiix maxaa loo yidhi culammada qaarkood waxay yidhahdeen baraka laga masaxayoo wax baraka a ah male iyo khayra innaba baraka iyo khayr uu leeyahay ma jiro waxaa kaloo la yidhi arlada ayuu marayaa maadaama uu arlada maraayo ayaa markaa masiix loo yidhi oo meel walba inuu tegayo oo sida arlada ugu wareegayo ayaa laynoo sheegay makiya madiinaanu geli karayn inta kale cagtu marinaya waana fitno badan yihi nebi kastaana waa uga digay ummaddiisii masiixu dajaal fitnadiisa ya waxay ku tusinaysaa sida fitnadiisu u weyn tahay ku tusinaysa masiixu dajaal waa nool yahay waa xidhxidhan yahay ilaa la soo daayo ma soo baxayo nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man samica adajaala biardin falyan'a canhu ninka dajaal dhul ku maqlaa ha ka dheeraado yaanu is odhan dajaal soo eeg iyo dajaal hadduu dhul ku maqlo waa inuu ka fogaadaa oo ka dheeraadaa fa wallaahi ina arajula laya'tiihi wa huwa yaxsabu annahu mu'min ilaahay baan ku dhaartee nin baa u tegaya dajaal isagoo isu qaba inuu muumin yuhu u tegayaa oo la kulmayaa fa yattabicuhu limaa yabcasu bihi min ashubuhaat dabeedna dajaal baabuu raacayaa shubahaadka uu sii daynayo daraaddeed ayaabu iska raacayaaba marka waa nin fitno badan nebi kastaana waa uga digay ummaddiis nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa waa uga digay marka waxaana layna amray inaynu ilaahay ka magan gallo fitnadiis saasaa layna amray xadiidka dambe wuxuu dheeraad leeyahay allaahumma innii acuudu bika min alma'thami waalmaqram ilaah waxaan kaa magan galay dembiga alma'ham waxaa loo jeedaa dembiga waalmaqrabna waxaa loo jeedaa gashiga iyo qaamowga inaan qaamoobo oo daymoobo ayaan kaa magan galay nebiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maxaa ka badan intaad ilaahay ka magan gelayso min alma'thami waalmaqrab marka maqrabka inaad ilaahay ka magan gelayso maxaa ka badan yacnii xikmadu waa maxay sababta ku jirta waa maxay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninku hadduu qaamoobo yacnii waa ballan qaadayaa ballankii ma oofinayo yacni been buu sheegayaa yacnii marka dayntii la qabsado wuxuu odhanayaa marka hadhow baan ku siinayaa ama berraan bixinayaa ama wax la mida hadda ma aragta waqhtiyada qaar wuxuu ku cudurdaaranayaa cudurdaarra beena marka gashiyowga la qaamoobaa dembiyo badan bay ruuxii gelin kartaa oo u sababi kartaa marka maadaamay sidaas tahoo dembiye ay u sababi karto ayaa markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waxuu inoo sharciyeeyey in ilaahay laga magan galo ducooyinka kale wakhtigaa lagu ducaysanayo intaan salaadda laga bixin waxaa ka mid a allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kaiira ilaahayow innii dalamtu nafsii anigu naftayda waa dulmiyo waa ku xadgudbay dulman kaiira dulmi fara badan baa naftayda dulmiyey oo ku tacadiyey oo ku xadgudbay walaa yakfir adunuuba ila ant dembiyadana ma dhaafaayo adiga mooyaane cid kale adigoo qura ayaa dembiyada dhaafaya fakhfir lii makhfiratan min cindik ilaahayow ii dhaaf makhfiratan dembidhaaf ii dhaaf dembidhaafkaasoo min cindika adiga agtaada ka ahaaday ilaahayow ii dhaaf waarxamnii ilaahayow ii naxariiso innaka adigu anta alghafuuru araxiim waxaa tahay ka dembidhaafka badan ee naxariista badan baa tahay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waa min xadiisi abibakrin asidiiq weeyaan abibakar ayaa rasuulka wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam callimnii ducaan adcuu bihi fii salaatii waxaad i bartaa ducaan ku ducaysto salaadayda gudaheeda ibar markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam qul allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kaiira ila aakhirih sheekha ka mida kitaabka cidda sharaxday oo majdi wuxuu odhanayaa xadiisku waa min xadiisi cabdilaahi bni camrin waa min xadiisi cabdilaahi bni camr bn caas ayuu odhanayaa mu'allifkuna markuu tacaqubaayey meelaha uu saxsaxayey halkaas kuma baraarugin oo markaa ma tacaqubin xadiiskuna sida saxiixa waxay tahay waa musnadkii abibakar bay ka mid tahay way jirtaa cabdulaahi bnu camr bn caas inuu sanadka ku jiro laakiin abibakar buu ka warinayaa sida saxiixyadaba ay ugu sugan tahay oo cabdulaahi bni camrin marka la sheego wuxuu odhanaya can abi bakrin sida riwaayaadka saxiixa qaarkood sheegayaan marka kutubta soo warisay sida musnadka imaam axmediyana waxay ku dareen musnadkii abibakar bay ku dareen ee musnadka cabdulaahi bni camrin kumay darin waalkhatbu sahlun aase arrin iska fudud maadaama marka cabdulaahi bni camrinba ka warinaayo abibakar ka warinaayo oo sanadka ku jiro walow musnadkiisaba isaga yaanu ahaan halkan waxaa soo aroortay dulman kaiiran iyo dulman kabiira bukhaari waxay igu timi dulman kaiiran oo qura muslim labadaba waa sheegay dulman kaiiran iyo dulman kabiiran waxaanay culammadu sheegeen ruwaadda badankoodu inay u soo wariyeen dulman kaiiran inay u soo wariyeen bay culammadu sheegeen waa arrinka keensatay inay culammada qaarkood yidhaahdaan sida sheekh albani oo kale lafdiga kabiiran ahi waa shaad ee saxiixa maxfuudka ahi wuxuu yahay kahiiran ee kabiiran waa shaad ha yeeshee badanka culammadu labadaba waa iska aqbaleen haddaba labada lafdi haddii labadaba la aqbalo waa siday culammadu u badan yihiine miyaa la kulminayaa oo laysku darayaa alimaamu nawowi waxa uu yidhi si lafdigii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa aynay u seegin waa inuu isku daraa muxuu odhanayaa allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kafiiran kabiiran marka labaduu israacinayaa kafiiran iyo kabiiran ahlucilmiga qaarkood waxay labada la israacin maayo ee marba mid baa la odhanayaa bay ahlucilmiga qaarkood yidhahan waa culammada u qabta labada lafdiba inay saxiix yihiin yacni wax shuduudina aanu ku sugnayn waxay yidhahen marna tan baa la odhanaya marna tan baa la odhanaya waa sida ibnu taymiya ku sheegay kutubtiisa qaarkood kama fii majmuuci alfataawa waana sida ibnu kasiir uu ku sheegay tafsiirkiisa oo markuu fasirayo aayadda suuratu laxzaab ku sugan walcanhum lacnan kabiira ayuu ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa laba qira'a la akhriyey kabiiran iyo kathiiran ayaa aayadda labadaba la akhriyey halkaasuu dabeedna istidraadayaa labada qira'a ee kala duwan markuu sheego oo uu yidhaahdo labada qira'a marba mid baa la akhrinaya ayuu wuxuu u baxayaa inuu mas'aladan sheego oo wuxuu odhanayaa xadiidkan innii dalamtu nafsii dulman kaiiran iyo dulman kabiiran labadaba u soo aroortay in la kulmiyo ma aha oo kahiiran kabiiran la yidhaahdo sida aayaddaba labadaba aan loo kulminayn oo loo odhanayn walcanhum lacnan kabiiran kaiiran aan loo odhanayn ee qiraa'ada marba mid la akhrinaayo waa ikhtilaafu tanawuc mawdica aan nebigu aanu kulmin la kulmiyo ma aha khalad bay noqonaysa ariiqadanna waa ariiqo dee ariiqadan yani ku saabsan in talfiiq la sameeyo riwaayaadka la ysku dhex guro anaa ziyaad ahaan hadda ugu daraye waa ariiqo nawowi isticmaalo weeye oo salliga aynu soo marray alfaadaha kala duwan iyo siiqooyinka kala duwane ku yimi nawowi wuxuu yidhi waa la ysku dhex gurayaa axaadiista qaarkood waxay kordhinaysaa sow ma aha eh, in lagu sallinayo eh, zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo tafiirtiis qaarna aalkii bay sheegayaan qaarna aalkii ayay sheegayaan wuxuu yidhi marka kuwani ay leeyihiin baa la soo qaadaya waa lagu dhex gurayaa riwaayaadka kale zawaa'idda ay leeyihiin baa la soo qaadaya waa la ysku dhex gurayaa waxaa soo baxaysa siiqo dheeroo aan xadiis sidaa ugu soo aroorin laakiin lafdi kastoo xadiis sheegayo oo uu markaa riwaayaadka qaarkood ay markaa la gaar noqdeen in loo geynayo markaa siiqa mulafaqa ayaa soo baxaysa oo aan marka waxaweye saxaabadii kala duwanaa mid sidaa u soo wariyey aanu ku jirin laakiin laysu geegeeyey oo la talfiiqiyo laysku dhex daray calaa kulli xaal ashyaada eh, ikhtilaafu tanawuca ah saxdu waxay tahay marba mid in la akhriyo laakiin in la yhaha waa laysdhex gelinaya waa khalad waayo sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafsan tahay siduu nebigu marka waxaa weeye sidanna mar u yidhi sidanna mar u yidhi waxaa markaa la rabaa in marba mid marka waxa yani la akhriyo ayaa markaa la rabaa taasi waa haddii markaa ay noqonayso awqaad kala duwan ay aqbari karto inuu yidhi haddii awqaad kala duwan aynay aqbari karin ee ay tahay wakhti qura inay tahay yani xadiiska marka waxa yani mas'alada sheegaya waxay noqonaysaa marka in la kala arjaxo oo lafdiga markaa raajixa ah la qaato ayay noqonaysa marjuuxana laga tago iminka kan xadiiskan wuxuu ku soo arooray innii dalamtu nafsii dulman kasiiran su'aashii abibakar bay ku soo aroortay su'aashii abibakar maadaamay ku soo aroortay riwaayo kulminaysa kaiiran iyo kabiiran may iman oo lama helin marka ruwaaddii qaarkoodna sidan bay u soo wariyeen qaarkoodna sidan bay u soo wariyeen majliskuna wuxuu ahaa mid qura calaa haada waxay noqonaysaa sida markaa fiicani in la kala arjaxo marka culammadii waxay sheegeen aksaru ruwaa waxay u soo wariyeen dulman kasiiraa ayuu u soo wariyeen waxaa laga qaadanayaa ducadan in lagu ducaystaa inay fiican tahay ducadii waxay koobsanaysaa ictiraaf dulmi la qiranayo weliba dulmiga la qiranaya waa dulmi fara badan nebiguna sidaa wuxuu u laqimay calayhi asalaatu wasalaam sidiiqu haadihi alumma ama afdalu annaasi bacda alambiyaa dadka kii ugu fadliga badnaa marka nebiyada laga yimaado oo abubakar ah awaliinta iyo aakhiriintaba ugu fadli badnaa bacda alambiyaa nebiyada dabadood ayuu wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa innii dalamtu nafsii dulman kasiira ya bal dadka kale markaa dulmiga ka dhacaya intuu la dembiga ka dhacaya intuu la haddii abubakar lagu yidhi waxaad tidhaahdaa dulmi fara badan ayaa naftayda dulmiyey oo ku tacadiyey abubakar oo nebigu janno ugu bushaariyey oo saaxibu rasuulillaahi ah oo ummaddan ugu khayr badnaa nebiga marka laga yimaado waata uu yidhi cabdulaahi bnu cumar kunna naquulu wanabiyu xayun khayru hadihi alummati bacda nabiyiha abubakrin suma cumar fayablugu dalika anabiya sala allahu alayh wasalama falaa yunkiruh waxaanu odhan jiray buu yidhi haddaanu saxaabada nahay iyada oo nebigu nool yahay calayhi asalaatu wasalaam ummaddan waxaa ugu khayr badan nebigeeda dabadii bakar waxaa ku sii xiga cumar warkaasi nebiguu gaadhi jiray arrinkaana ma diidi jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana waxaa lagu yidhi waxaad qirataa inaad dulmi fara badan nafta aad dulmiday bal ghuruur intee la eg bay aynu ku sugannahay haddaynu isnidhaahno dulmi badan lamaydaan iman ila nebigu ku odhan maayo been sheeg haddana waxaa lagu yidhi waxaad tidhahdaa innii dalamtu nafsii dulman kasiiraa cidii hadday fadli badan tahay iimaankoodu weyn yahay qadar yar hadduu ka dhaco qadarkaa yari waa la weynaanaya hataa axaadiista ku soo aroortay qofka muuminkii dunuubtiisa wuxuu u arkayaa sidii buur la kor hayo oo kale oo korkiisa saaran yaa ou ka baqayo inay ku soo dhacdo munaafiquna dembiyadiisa waxay uga dhigan tahay sidii markaa duksi sankiisa marow siaa isaga duuliyoo kale wax qiimalahoo la weynba maba ahba walaa yakfiru dunuuba ilaa anta waa tawxiid weeye dembiyada adiga mooye cid kale dhaafi mayso cidda dembi dhaafaysa awoodi kartaa dembi inay dhaafto waa allaho qura waa tawxiid in lays yidhahdo cid kalea dembiyada kaa dhaafi karta in lays yidhaahdaa tawxiidkii bay ka hor imanaysa waman yakfir adunuuba ila allah yaa dembiyada dhaafaan allah ahayn waxaa loo jeedaa istifaan bimacna nafyi ma jirto cid dembiyada dhaafto allah aan ahayni ma jirto ruuxu dembigii isaga aad ka gashay aad ku qaldantay wuu kaa cafin karaa xaqiisii laakiin dunuubtaad ilaahay ka gashay cid kaa dhaafi kartaa ma jirto laa nebi baan kaa dhaafi karin walaa weli baan kaa dhaafi karin walaa malak baan kaa dhaafi karin walaa cid kale aan kaa dhaafi karin qolada kiristaanku waxay u qabaan bobabkooda ama wadaaddadoodu inay dembiyada dhaafi karaan saas aawadeed wax alle waxay sameeyaan intay u tagaan bobka kiniisadda ayay waxay ka goosanayaan shatigii dembidhaafka lacag bay siinayaan dabeedna waxay odhanayaan waxaad ii goysaa shatigii ama kaarkii dembidhaafka markaasuu dabeedna wuxuu siinayaa yacnii shatigaa yacni dembigaagii waa la dhaafay ah ayuu siinaya waa baadi weyn weeye baadi aad u weyn weeyaan fakhfir lii makhfiratan min cindik ilaahuw markaa ii dhaaf dembidhaaf yacni agtaada ka ahaada ii dhaaf ama agtaada ilaahu iiga dhaaf ya agtaada ilaahu iiga dhaaf gufraankii wuxuu keensanayaa in dembigii loo qariyo oo la asturaan la fadeexadin lagana cafiyo laga dhaafo warxamnii iina naxariiso in ilaahay dembidhaaf la weydiisto naxariisna la weydiistaa marka la kulmiyo waxaa lagu kala xambaarayaa wixii tegay ee dembi ah ee hore u dhacay ilaahu iga dhaaf in naxariisoo dembiyada soo socda iga ilaali wakhtiyada soo socda inaan dembaabo oo aan dembiye ku dhaco ilaahu iga dhowr raxmaddii waxay keensanaysaa in waxaweeye marka la ysku cadfo oo labada la kulmiyo waxa soo socdana inuu ilaahay ilaaliyo dhowro innaka anta alghafuuru araxiim waa min qabiili atawasul biasmaa'i illahi alxusnaa magacyada ilaahay wanaagga badnaa ayaa ilaahay lagu baryayaa waa tawasul magacyada ilahay lagu barya asmaada u munaasibka nooca ducada ayaana markaa lagu khatimaa oo ilaahay lagu baryaa marka maadaama makhfiro iyo raxmad ilaahay laga baryaayo labada isima lasoo doortay in lagu khatimaa waa maxay waa alghafuur alraxiim duco kale waxaa soo aroortay intaan salaadda laga bixin in lagu ducaysto allaahumma akfir lii maa qadamtu wamaa akhartu allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dhaaf aniga maa qadamtu kii aan hor marsaday ilaahu ii dhaaf ee aan hore u sameeyey wixii dembiya hore iiga dhacay ilaahu ii dhaaf wamaa akhartu iyo wixii aan dib dhigay ee dembi ah ilaahu ii dhaaf yacni waxaan dib ka samayn doono wamaa asrartu waxaan siraystay oo dembi ah oo hoos u sameeyey ilaahu iga dhaaf wamaa aclantu wixii aan muujiyey oo dembi ahna ilaahu iga dhaaf wamaa asraftu waxaan ku loofaray oo ku israafay oo dembi ah ilaahu iga dhaaf israafku waxa weye shayga in xadkiisii la dhaafiyo marka wixii dembiyaah aan markaa israaf iyo xadgudub iyo loofar aanula imi ilaahu iga dhaaf wamaa anta aclamu bihi minii ilaahu waxaad iga aqoon badantoo dembiye ah oo anigu hadda aanan garanaynba ilaahu iga dhaaf anta almuqadimu wa anta almu'akhir adigaa cid hore u mariya cidna adigaa dib u dhiga laa ilaaha ilaa ant mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane adigoo qura in la caabudo ayaa xaq ah cid kale in la caabudaa xaq ma ahe waa baatil xadiiska waxaa soo wariyey muslim iyo tirmidi ayaa soo wariyey waana min xadiisi cali bni abi aalib weeyaan xadiiska cali bni abi aalib weeyaan waxaanu ku soo arooray wakhtigan ee salaadda weli aan laga bixin ayuu ku soo arooray marka ducadanna waxay ku saabsan tahay in ilaahay dembidhaaf la weydiisanaayo ilaahayna magacyadiisa lagu baryayo oo allaahumma iyo anta almuqadimu wa anta almu'akhiru waxay noqonaysaa tawasul ilaahay magacyadiisa lagu baryaayo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha waxaana lagu khatimay tawxiid laa ilaaha ilaa anta waxaa lagu soo celceliyey noocyadii dembiyada yacnii kii hore loo sameeyey kadib loo samayn doono ka la siraystay ka la muujiyey ka lagu israafay ka ad iga aqoon badantay cadafka la ysku cadfayaana waxay noqonaysaa wamaa anta aclamu bihi minii yacni waxa weeye waxay noqonaysaa yacni markaa caam iyo khaas in la ysku cadfayo ayay noqonaysaa ama takhsiis iyo tacmiim bay noqonaysa marna waa la khaas yeelayaa marna waa la caam yeelaya marna waa la caam yeelayaa noocyadii dembiyadoo dhan inu ilaahay dhaafo ayaa ilaahay laga baryayaa anta almuqadimu wa anta almu'akhir cid kastoo hormarta ilaahay baa hormariya dadka qaar waa ilaahay waa hormariyey markaasuu ka dhigay qaarkood rasuullo qaarkood nebiyo qaarkood wuxuu ka dhigay sidiiqiin qaarkood wuxuu ka dhigay shuhadaa qaarkood wuxuu ka dhigay culamaa qaarkood wuxuu ka dhigay cubaad cibaado badan ya cidduu doono inuu hormariyo ilaahay baa hormariya cidduu doono ilaahay baa dibdhiga dadka qaarkood waa dibdhigay markaasaa iimaankii uu ka dibdhigo iimaan la iman waayeen oo gaalnimo ku baaqi noqdeen qaarkoodna waxaa laga dibdhigay taacadii oo asalkii iimaanka waaba la yimaadeenbe waxay ka tageen inay markaa mutiiciin noqdaan oo taacadii sameeyaan oo fisqi iyo xumaanbuu ku dibdhigay qaarkood wuxuu ka dibdhigay sunnadii oo asalkii iimaanka waa la yimaadeen cibaadana waa la yimaadeen laakiin ictiqaadkii saxda ahaa inay la yimaadaan oo caqiidadii saxda ahayd ictiqaadiyaan ayuu ka dibdhigay markaasuu wuxuu ku dibdhigay yacni bidco ayuu ku dibdhigay qaarkood wuxuu ka dibdhigay yacni cilmigii iyo darajaadkii sare ya khayraadka inuu farabadsadaa laga dibdhigay markaasaa khayraadka uu la imanayaa yar yihiin hadduu jannada galaba derajadda hoosu gelayaa marka waxaa weeye taakhiirka iyo taqdiimka mid walba waa maraatib mid baa la odhan karaa ictibaarna waa loo hormariyey oo maadaama marka asalkii iimaanka yacni la waafajiyey ictibaarna waa lagu dibdhiga ya walaa yazaalu rajulu yata'aharu can asalaa xataa yu'ahirahu allah waatii xadiis ku soo aroortay marka waxaa weeye anta almuqadimu wa anta almu'ahir waa ammaan ilahay lagu ammaanaayo asmaada ilaahayna waxaa ka mida almuqadim iyo almu'akhir ayaa ka mida xadiidka iyo kontonaad waxaa lo odhanayaa intaan iyadana salaadda laga bixin allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik allaahumma ilaahayow acinnii ikaalme calaa dikrika xuskaaga aan ku xusaayo ilaahw igu kaalme oo mid ilaahay xusaya iga yeel wa shukrika shukrinaqaaga aan kuu shukrinaqayana ilaahw igu kaalme wa xusni cibaadatik cibaadadaada wanaagsanna inaan si wanaagsan kuu caabudo oo cibaado wanaagsan la imaaddo ilaahu igu kaalmee waa min xadiisi mucaad waxaana soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey waana haabitoo nebiga sala allahu aleyh wasalam waa ka sugan yahay waa xadiis saxiix ah waxaanuu sheegayey waa min xadiisi mucaad ibni jabale in nebigu ku calayhi asalaatu wasalaam mucaad buu wuxuu ku yidhi mucaadow anigu waa ku jeclahay ha ka tegin salaadda dabadeeda inaad la timaaddo allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ilaahu igu kaalmee xuskaaga iyo shukrinaqaaga iyo cibaadadaada wanaagsanba ilaahu igu kaalmee mucaad isaguna wuxuu ku yidhi sunaabixe ayuu ku yidhi oo raawiga ka warinayey ah ayuu ku yidhi waan ku jeclahaye ee ha ka tegin inaad sidan tidhaahdo yacni tasalsul baa dhacay ilaa afar dabaqo oo mid waliba uu kale ku leeyahay waan ku jeclahay sidaa nebigu u yidhi marka waa ku jeclahaye sidaa ha ka tegin inaad tidhaahdo dubura kulli salaa ayaa marka waxaweyan yacni sidaa mucaad ugu yidhi baa ruwaaddii ka dambaysayna yacni qadar ayaa tasalsulkaasi ku dhacay haddaba culammadu waxay isku qabteen ma waxaa looga jeedaa marka salaadda laga baxo ayaa la odhanayaa allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik mise salaadda inta ugu dambaysa intaan la salaamad naqsan ka hor baa la odhanaya halkaa laba qowl baa ku jira ahlucilmiga qaarkood waxay maraan salaamadnaqsiga dabadeed ducooyinka la odhanayo inay ka mid tahay saasay mareen culammada qaarna waxay mareen qaybta salaadda ugu dambaysa oo salaamadnaqsiga horteed in la akhrinayo sidaana waxaa yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya ibnuqayim markuu warkaa ka soo wariyey ibnu taymiye wuxuu yidhi waan marka masalada waa la raajacay buuhi yani xoogaa waan yaro munaaqasho mubaxasa ayaan marka waxayan hadalka ku celceliyey dabeedna wuxuu igu yidhi duburu kulli shayin aakhiruh bimacnaa waxa weeye masalada markaan la raajacay waan ku idhi miyaan salaadda marka laga baxo aynay ahayn wuxuu igu jawaabay shiikhaygii buu yidhi ibnu taymiye weeyaane wuxuu igu jawaabay duburu kulli shayin aakhiru xadiisku dubur buu sheegayaa shay kastana duburkiisu waa aakhirka ugu dambeeya shay walba duburkiisu waa aakhirka ugu dambeeya waa ka dubur duburilxayawaan duburulxayawaan haddii la yidhaahdo waa juska ugu dambeeya marka halkaa calaa kulli xaal yacni warba ku jira wuxuu qariino weliba ka dhigayaa dee sheikhu ibnu taymiya in ducada salaada gudaheeda salaamu ka hor in la booriyey marka boorintu wakhtigii ducada si gaara loo boorriyey in lagu xambaaro haddii ixtimaal soo galay baa ka ansabsan wakhtiga aan ducada la boorin in lagu xambaaro saas aawadeed wuxuu ku xambaaray in looga jeedo salaadda aakhirkeeda calaa kulli xaal waa soo aroortay ereyga dubur iyadoo aan looga jeedin aakhirkiisa wax ka dambeeya laga tilmaamaayo sida axaadiistii ku soo aroortay adkaarta iyo tasbiixda waxay sheegaysay dubura salawaat in la odhanayo tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta in saas la odhanayo waxaana la garanayaa inaan looga jeedin salaadda aakhirkeeda inaan looga jeedin ee marka salaadda laga baxo in looga jeedo ha yeeshee culamada qaar baa waxay yidhaahdeen haddii shaygu duco yahayna oo ixtimaal galana waxaa lagu xambaarayaa aakhirka salaadda haddii waxa weeye dikri ay tahayna waxaa lagu xambaarayaa salaadda marka laga baxa dabadeed baa lagu xambaaraya taasaa lagu xambaaraya culamada qaarkoodoo sidaa ku tawjiihiyeyna waa jiraan calaa kulli xaal waa muxtamil waa aqbali kartaa in looga jeedo salaadda marka laga baxo laakiin shiikhu siduu ugu soo arooriyey waa sidaas markaa culamada qaarkood u dhigeen in aakhirka salaada la odhanayo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi ducooyinkaan eegay buuhi waxaan ogaaday ducada ugu nafciga badan inay tahay in la yidhaahdo allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ducadaas inay tahay ducada ugu nafciga badan baan ogaaday kadib markaan u fiirsaday waxaan arkay in wax la macnii ku sugan yahayba salaadda gudaheeda oo faatixada inuu ku sugan yahay wax la midi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin yacnii adaanu ku kaalmo weydiisanaynaa ducadana waxay sheegaysaa allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik marka in icaano ilaahay la weydiisanayo iyo kaalmo cibaadada iyo uu ku caawiyo ayaa markaa ducadani sheegaysaa aayaddana waxaa ku sugan wa iyaaka nastaciin kaalmo weydiisada ilahay la kaalmo weydiisanaya cibaadada wanaagsani waa maxay cibaadada wanaagsani waxaa weeye alikhlaas iyo almutaabaca cibaadada leh oo yacni lagula yimi in ilaahay loo saaf yeelo qarad kaliya ujeeddo kale aan looga jeedina ilaahay keligii ya wejiga ilaahay keliya loola imanayo ikhlaas ay tahay mar labaadkana waa in sunnada nebiga ay waafaqsan tahay oo bidca aynay ku jirin ilaa haddii markaa istusnima soo gasho ama ikhlaaskii ka baaqato yacni cibaado wanaagsan noqon mayso haddii bidca soo gashana cibaado wanaagsan noqon mayso allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ducadaasi waa duca muhima in la badsado weeye allaahumma inii acuudu bika min albukhli wa acuudu bika min aljubni wa acuudu bika min an uradda ila ardali alcumur wa acuudu bika min fitnati addunya wa cadaabi wuxuu ruuxu ku ducaysanayaa inuu yidhaahdo allaahumma ilaahayow innii acuudu bika adaan ku magan galay min albukhli bukhligaan kaa magan galay bakhaylnimada ayaan kaa magan galay wa acuudu bika adigaan ku magan galay min aljubni fulaynimadaan kaa magan galay wa acuudu bika adigaan ku magan galay ilaahayow min an uradda ilaa ardali alcumur waxaan kaa magan galay in lay celiyo cimriga ka ugu liita in lay celiyo ayaan kaa magan galay cimriga ka ugu liitana waxaa loo jeedaa asaasiqnimadaa loo jeedaa inuu ruuxu carruuroobo ama kharfo ama carruuroobo ama u asaasaqo ayaa markaa looga jeedaa oo aanu waxba kala garanayn xaaladdaas yacani waa cimri kii ugu liitay weeye marka kaana ilaahu adan kaa magan galay nuskhada kolley aan hayo dabcadeeda waxaa ku dhacday alcumar saxna ma aha ee miimku waa ma kordhigna godnaansho iyo reebitaan baa labaduba ku bannaan yihin oo cumri iyo cumur labadaba waa la odhan karaa wamaa yucammaru min mucammarin walaa yunqasu min cumurihi ila fii kitaaba markaa ciddii miimku u kordhigan yahay way saxanaysaa waxay ku qoranaysaa godaal si sida saxda ah uu ugu dhawaaqo hadhow markuu akhrinayo ila ardali lcumur wa acuudu bika ilaahu adaan ku magan galay min fitnati dunya adduunyada fitnadeedaan kaa magan galay oo inay adduunyadu ifitnayso ayaan kaa magan galay ama imtixaanada adduunyada de inaan ku kadsoomaan kaa magan galay macnuhu u dhacay wa cadaabi alqabri xabaasha cadaabteedana waa kaa magan galay yacnii xabaasha cadaabta gudaheeda laysku cadaabo ilaahu taana waa kaa magan galay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey waxaana xadiiska ku soo arooray in nebigu sala allahu alayh wasalam xadiisku waa min xadiisi sacd bni abi waqaas waxaa xadiiska ku soo arooray kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam yucallimunaa haa'ulaai alkalimaat yacni nebigu sala allahu alayh wasalam kelmadahan buuna bari jiray kama tucallamu alkitaaba sida markaa qoraalka dadka loo baro ama kama yucallimu si kale waxaa loo dabdiyey kama yucallimu alkitaaba shuraaxda qaar waxay ku fasireen alkitaaba in loo jeedo qur'aanka sida qur'aanka dadka loo baro oo kale ama siduu qur'aanka dadka u baro oo kale ayuu noo beri jiray kelmadahan markaasuu dabeedna sheegay shantaa kelmadood ayuu sheegay yacnii shantaa arrin ee ilaahay laga magangelayo ayuu sheegay kelmadda waxa hadda shaa'ica sida loo yaqaanno sida naxwaha lagu bartay inuu isimku kelmad yahay ficilkuna kelmad yahay xarafkuna kelmad yahay laakiin arrinkaas waa arrin istilaaxi ah oo nuxaaddu sidaa ugu heshiisay kelmad fii lughati alcarab waxaa lagu magacaabi jiray nusuusta iyo adiladana ugu soo aroortay jumla mufiida jumlo wax faa'iidaysaa kelmad loo yaqaanay saas aawadeed waa ka ibnu maalik odhanaya wa kilmatun biha kalaamun qad yu'am waa dhacdaa kelmad in kalaam looga jeedo waxay yidhaahdeen kelmad in kalaam looga jeedaa wakhtiyada qaarkood waxa weeye waa arrin luqawi ah ee arrin naxwiya ma aha saas aawadeed bacdi waaba ku naqdiyeen ibnu maalikoo waxay yidhaahdeen cilmigii uu ka warramaye naxwaha ku saabsanaa shadrigani shadrubeydkani calaaqa lama leh wax kaluu ka hadlaya yacnii luqo in saa lagu yidhaahdo kitaabkana luqo in lagu yidhaahdo markaa uma guntinoo kagama hadlayn naxwo iyo sarfi buu kaga hadlayey marka istilaaxaadkii naxwiga ahaa ee la yaqaanay kuma saabsanaa sidaas aawadeed shatrigani dawo male bay yidhahdeen yani si loogu cudurdaaro oo loo daafaca meesha ma taalla bay yidhahdeen marka sida shaa'ica ahi istilaaxaasaa caan baxay laakiin nusuusta waxay ugu soo aroortay lugatulcarabna loogu yaqaanay in kalaam mufiida kelmadda la yidhahdo waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim nebigu wuxuu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam subxaana allahi wa bixamdihi inay kelmad tahay subxaana allahi alcadiimna inay kelmad kale tahay saasuu ku magacaabay yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah wuxuu ku yidhi adeerkii abi aalib adeerow waxaad tidhaahdaa laa ilaaha marka laa ilaha illa waa kalima waa kalimatu tawxiid qaala rabbi irjicuun kala inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa rabbi irjicuun waa kelmad oo isagu odhanayo marka tanna saasay ku dhisan tahay kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yucallimuna haaulaai alkalimaat riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan shan kelmadood inay yihiin saynu tilmaamay sheikhu waxa uu maray goorta la odhanaya inay tahay intaan la salaamo naqsan sababtuna waxay tahay dubura salawaat oo ku soo arooray riwaayaadka qaarkood ayuu cuskanaya oo waxa uu soo wariyey nasaa'iya ibnu khusayma xadiidkan kaana sacdu yucallimu baniihi haa'ulaa'i alkalimaat kama yucallimu almucallimu alghilmaan sacd ibnu abi waqaas radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu ahaan jiray mid inamadiisa ama ubadkiisa mid baruu ahaan jiray baniihi marka leeyahay min baabi takhriib baa loo jeedaayo habluhuna waa iska soo gelayaan habluhuna waa iska soo gelayaan caruurtiisa wuxuu bari jiray kelmadahan kamaa yucallimu almucallimu alkhilmaan sida mucallimku caruurta yaryar ee markaa wax u baro oo kale ayuu u bari jiray wayaquulu waxaan odhan jiray sacaad ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kaana yatacawadu bihinna dubura asalawaat wuxuuna odhan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam kelimaadkan waa magangeli jiray bimacnaa ilaahay buu ka magangeli jiray salaadaha dabadooda marka ishkaalku wuxuu yahay dubura salawaat ma waxaa loo jeedaa salaadda aakhirkeeda intaan la salaamo naqsan laakiin inta kale la dhammeeyo salaamad naqsiguna hadhay oo sida sheikhu u watee mise waxaa la odhanayaa oo dubura salawaat looga jeedaa marka salaadda laga baxo ayuu sidan odhan jiray adaahir sida muuqataa waa in marka looga jeedo marka la salaamad naqsado dabadeed taana waxaa caddaynaysa riwaayada ibnu xibbaan soo wariyey oo waxaa riwaayada ibnu xibbaan iyadu sheegaysaa kaana yatacawadu bihinna bacda kulli salaah waa magangeli jiray bimacnaa ilaahay buu ka magangeli jiray salaad kasta dabadeeda salaad kasta bacdigeeda marka salaaddii inay ka dambayso salaadda lafteedii aynay ka mid ahayn baa riwaayadaa kale caddaynaysa saas aawadeed qowlka saxiixi wuxuu noqonayaa in goorta la odhanaya ay tahay marka salaadda laga baxo maadaama eh, riwaayada ibnu xibbaan sawri ay sheegayso bacda kulli salaah salaadda bacdigeeda bimacnaa salaaddii marka laga baxo wakhtiga ka dambeeyuu sidan odhan jiray waayo salaamo wuxuu ka mid yahay min jumlati salaa mar haddii bacde la yidhi dubur marka ishkaalkii lagu soo arooriyey dee ma gelayo yada culammada marka axaadiista soo warisa qaarkoodna saasay markaa u baabaysteen oo u deliishadeen shantan arrin waa shan arrin oo marka aad u muhiima wuxuu ilaahay ka magangeli jiray dadkana baray nebigu sala allahu alayh wasalam in ilaahay laga magangalo inuu ilaahay ka magan galo bakhaylnimada iyo inuu ilaahay ka magan galo fulaynimada labaduna way isshabbahaan oo midna eh, xoolihii ayuu markaa ku dhabcaalayaa midna naftii ayuu ku dhabcaalayaa yacnii mid walba yacni waxa weeye wuxuu ku dadaalayaa dadaal siyaado ah oo waajibkii ka mashquulinaya oo ka tegsiinaya ama naftii ama maalkii suu nafta ama maalka u ilaaliyo ayuu waajibaad uga tegayaa bakhaylnimadii waajibaad baa ku baaqanayo siduu xoolaha isugu dhejinayo ayaa zakadii iyo nafaqaadkii waajibka ahaa aan laga soo saarayn ama siday ahayd aanu u wada bixinayn oo uu kala garoocanayaa amaba jumlatan uuga tegayaa marka dee maalkii inuu ku cadaab mutaa ka imanaysa akhlaaqda wanaagsanna waxay tahay dee inuu maalkii ku deeqo kamaalku waxay tahay yacnii meel kastaoo wanaagsan inuu ku bixiyo ama faral ha ahaato ama sunne ha noqotee qadarka ugu yarna waxay tahay war horta waajibkii inaanu wax waajiba ku baaqan hadday masruuf tahay iyo hadday zake tahay yacni maxa weye wax markaa waajibi inayna ku baaqan ayaa qadarka ugu yari tahay ee deeqis xoole lagu deeqayo tilmaamays laakiin sunnayaasha inuu la yimaado lafteedu waxay ka mid tahay sakhaagiiyo deeqdii bay ka mid tahay marka ilaahay in laga magan galo dabeecaddaa xun oo ah bakhaylnimada si aanu marka waajibaadkii u diidin ee zakadii iyo waxyaalihii marka nafaqaadkii waajibkaa u bixiyo maalkana sunno ahaan ugu deeqo si uu fadli iyo derajo wanaagsan iyo abaalmarin koraysa ugu gaadho waxaa kaloo ilaahay ka magangeli jiray fulaynimada fulaynimadiina waa dacfi xagga nafta marka ku saabsan waxaanay sababaysaa dee jihaadkii markuu ku waajibo inaanu ruuxii la imanaynin oo halkaana dembi uga imanayo fardu markuu ku noqdo xataa lama imanayo hadduu xataa goobtii xaadiro goobtii kuma sabri karayo yacni jubnigaa u diidaya kelmaddii xaqa ahayd inuu sheego ma awoodi karo waxaa u diidaya fulaynimadaa u diidaysa marka taasna waa inuu ilaahay ka magan galo dadka waa beri jiray nebiguna waa ka magan geli jiray nebiguna sala allahu aleyh wasalam dabeecadahan xunun isagoo ka dheer ayuu haddana tacabudu ilaahay ugu cibaadaysanaayo iyo inuu marka deeqsinimada iyo marka geesinimadaba u sii siyaadiyo ilaahay ka baryayo iyo tacliim uu dadka baraayo ayuu marka ilaahay uga magangeli jiray nebiguna wuxuu ahaa sala allahu aleyh wasalam askha annaasi wa ashjaca annaas yacnii dadka ka ugu sakhisan ee ugu deeqsisan buu ahaa dadka ka ugu deeqsisan buu ahaa ka ugu geesinimada badan baanu ahaa waatay saxaabadu yidhaahdeen dagaalku markuu darraado kaayaga geesigii wuxuu ahaan jiray ka nebiga ag jooga ya kaasuu ahaan jiray waan garan karnaa maalintii yowmu xunayn ciidankii faraha badnaa ee la socday nebiga calayhi salaatu wasalaam markii cadowgii gaalada ahaa ay kaga naxsadeen oo meel aynay ka filayn oo meeshay deganaayeen ka sokaysa ay oo jeexa ay soo galeen yacni niman marka waxa weeye qaansada iyo aad u yaqaana leebabkay ahaayeen wada leeb midhan bay soo diyaarsadeen ilaa afar kun oo nin bay ahaayeen qolada lagu duulayaa markaa leeb midhan bay soo diyaarsadeen meeshii bay markaa meel aynay ka filayn oo meeshoodii ka soo durugsan baynay soo galeen iyadoo la isleeyahay weli ma dhowaan nimankii oo si markaa waxa weeye aan dareen lahayn loo socdo ayuunbaa mar keliya leebabka waxay kaga dhigeen sida dhibicda roobka afar kunoo leebo saa loo soo daayey ka war yacnii sida dhibicda roobkay leebabka kaga dhigeen waa ka naxsadeen dadkii dhowaan soo islaamay ayaa markaysa markii hore yaacay ciidankana haddii cararka loo bilaabo dhib bay leedahay gaalibkii way yaaceen waxaa ku soo hadhay nebiga sala allahu aleyh wasalam afraad yacni faraha lagu tirin karo ayaa ku soo hadhay nebiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu saaran yahay baqal baqalina ma dheerayso baqal ayuu saaran yahay isagoo fardo badan leh ayuu fardihii ka yimi fardihii ayuu ka yimi waayo inuu cararo marna uguma talagelin markaasuu waxa weeye markaa xaggii cadowga ayuu u sii kaxeeyey isagoo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmutalib anigu nebi baan ahay beeni kuma jirto ina cabdimualib baan ahay waxaad qiyaastaa yacnii cid hoggaamiye ah oo goobtii dagaal joogta oo ciidankiisa badankiisii ay yaaceen oo waxa ku soo hadhay ay yihiin midhadh oo cadowgii afka ku soo hayo oo xaggii cadowga u sii wado oo leh aniga issheegaya weliba wakaayat ashajaaca markaasuu cabbaas amray inuu u yeedho markaysaa nimankii yaacay cabbaasna wuxuu ahaa nin cod dheer ayuu ahaa oo aad iyo aad u cod weyn ayuu ahaa waxaa la yidhahdaa markuu inamadiisa u yeedhaayo siddeed mayl iyo sagaal mayl codkiisa laga maqli jiray beri wakhtigii qablalislaam maka la ysku galay oo uu markaa yeedhay waxaa la yidhahdaa dumarkii waa dhiciyeen nin aad u cod weyn buu ahaa halkiibuu marka cabaas yeedhay cabaas markuu yeedhay ayaa qoladu u yeedhaaba dibbay isu soo rogaan kii xataa markaa rukuubka u soo noqon waayo isagoo ordayuu soo noqda yacni waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku sugnaa geesinimota ugu dambaysa ku sugnaa xagga deeqsinimadana saasi la eg buu ahaa wuxuu ahaa aad iyo aad buu u deeqsinimo badnaa waa arrinka keensaday inaanu markaa waxa weeye xoolo waxba kaydsan salaad casar buu dadka tujiyey markuu salaaddii ka baxay buu degdeg u baxay dadkii buu ka dul tallaabsaday waxay la yaabeen sida degdegee nebigu u baxay calayhi salaatu wasalaam aad bay u sii eegeen gurigu galay waa soo noqday dadkii yaaban buu arkay markaasuu yidhi in yaroo dahabaa guriga taallay caawa inay ii hoyato ayaan karaahiyaystay waxaan amrayey in la kala bixiyo si intaa yaree dahab ka ahi caawa gurigayga ayna ugu baryin ya geela markuu xoolaha bixinayo boqol boqol buu markaa u bixin jiray boqol boqol geela sida axaadiista ku soo aroortay waatii ninkii reermiyiga ka yaabee yidhi maxamed wuxuu bixiyaa wax bixin midaan faqri ka baqayn siduu wax u bixiyo ayuu wax u bixiyaa wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay ka magangeli jiray in cimrika ugu liita loo celiyo waa kharaf ama asaasaq waayo xaaladda yacni waxa weeye waa xaalad liidata weeye haddii qofka caqligiisu joogo walow da'ba ha noqdee oo haba daciifee dee waxba u kordhaya waayo kelmadda tawxiidka uu ku hadlo ama tasbiixdiiyo dikriga uu ku hadlo ajar baa loo qoraya hadduu xataa marka aanu eh, istaagi karin oo fadhiisan karin si ay isaga yaallo xataa oo miirkiisi iyo garashadiisi iyo caqligiisi joogto ya noloshaa uu nool yahay daqiiqad kasta khayr baa ugu jira mar hadduu muumi yahay oo khayr shaqaysanayo sidaa isagoo ku sugan hadduu ku tukado ajar baa loo qoraya ya khayrku sameeyo ama khayrku amro ama khayrku yidhaahdo yani waxa weeye khayr baa uga socda daqiiqada keliya qaali ah maaha qofku inuu tabcaan yahay waxaynu dadkeennu yidhaahdaan wakhtiyada qaarkood qofku hadduu markaysa markaa iska yani soo dhaco oo si isaga yaallo oo da iyo markaa waxaweeye xanuunba isu galo ya yani iyadoo caqligiisa joogay waxay ku leeyihiin geeridaa u dhaantaa garasho la'aan baa sababtay geeri uma dhaanto inta caqligiisu joogay uu cibaadaysanayo kelmad khayra intuu odhanayo yaa waxa weeye noloshaa u dhaanta geerida waayo daraja ugu siyaadaysa darajo ayaa ugu siyaadaysa laakiin marka uu noqdo in waxaweeye dee aanu waxba kala garanayn ee uu iska asaasaqay nacuudu billahi min dalik xaaladda noocaasi waa xaalad aad u liidata oo xaaladda nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay ka magangelayo weeye wa acuudu bika min fitnati dunya wa cadaab alqabr ilah waxaan kaa magan galay adduunyada fitnadeeda ayaan kaa magan galay yacani dad fara badan baa adduunyadu fitnaysaa oo khayrkii iyo diintii iyo cibaadadii iyo wanaaggii ay ka kaxaysaa adduunyaduna waxbay dagtaa shaydaankuna waa ku ugaadhsadaa marka fitnada adduunyadana ilahu adaan kaa magan galay waxaan kaloo kaa magan galay cadaabta qabriga gudihiisa laysku cadaabayana waa kaa magan galay dadka qaarkood qabriga waa lagu cadaabaa qaarna waa loogu nicmeeyaa marka cadaabulqabriga waa in ilaahay laga magan galaa aayaad qur'aan oo badan baa laga dariishaday cadaabulqabriga axaadiis nebi oo fara badan ayaa ku soo aroortay cadaabulqabriga qofkana marka xabaasha la dhigo laba malag baa loo soo dirayaa munkar iyo nakiir iyagaa su'aalaya rabbigaa waa kuma diintaadu waa tuma nebigaagu waa kuma qofna jawaabta waa ka soo baxayaa oo sidii saxda ahayd buu ku jawaabaya qofna jawaabtaa waa ku dhacaya waa garan waayaya yaa qofkii muuminkaa wuxuu odhanayaa rabbiy allaah wanabiyi muxammadun wa diiniy alislaam yani marka rabbigay waa allaah nebigayguna waa muxamed calayhi asalaatu wasalaam diintayduna waa islaam kii munaafiq ahaa ama shakisnaana wuxuu odhanaya haah haah laa adri ya intuu afka kala qaado wuxuu odhanaya ma garanaayo samictu nnaasa yaquuluuna shayan faqultu dadkoo wax ku hadlayuun baan maqlo anna waan iska idhi waxaan u garanayey yani ma jirin markaasaa malaa'igtu garaacaysaa yaa oo sabarahoodiyaa ayla dhacayaan markaasay garaacayaan marka cadaabuulqabrigu waa jiraa axaadiis fara badanoo mutawaatirina waa ku soo aroortay culammada ahlusunnati waljamacana way ku ijmaacsan yihiin ictiqaadka caqiidada ahlusunnati waljamaca ayaaba markaa lagu sheegaa oo lagu nasgareeyaa marka waxa weye inu ilahay laga magan gala cadaabuulqabriga cadaabuulqabriga waxaa mutaysanaya gaalada iyo munaafiqiinta dadka ahlulmacaasiga ana bacdigood baa lagu cadaabaya qabriga oo maaha gaalnimooo keliya wax cadaabulqabriga lagu mutaystaaye ee dembiyada qaarkood oo cadaabulqabri sababayaa jira waata nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam laba ruux inuu soo maray qabrigood xabaashooda soo maray oo yidhi innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir waa la cadaabaya laakiin wax weyn lagu cadaabi maayo waxaa loo jeedaa wax idinka idinla weyn laguma cadaabayo yaa balaa inahu kabiir baa riwaayaadka qaarkood ay ku darayaan ha waa weyn yahay waxa lagu cadaabaya laakiin idinkaina idinla weyneyn baa macnuhu dhacaya midkood wuxuu ahaa mid diradiraale u socdoo dadka isku dira mid diradiraale u socdoo dadka isku dira mid ahaa marka taasaa lagu cadaabaya ka kalena wuxuu ahaa mid waxa weeye kaadida si fiican aan isaga nadiifin ya marka waxa weeye arrinkay ku cadaabmuteen waa maxay midna waxa weeye tahaaradii uu iska nadiifinayey o iska daahirinayey kaadida inaan u wanaajin oo iyadoo najaasadii wax ku baaqi yihiin ayuu doonayay dee inuu markaa ama iska tukado ama wax la mida midna dadku isku diri jiray marka halkaa waxaa laga qaadanayaa axaadiiska iyo axaadiis kaleba cadaabulqabriga dembiyada qaarkood in lagu mutaysto markaa saas aawadeed ilahay waa in laga magan gala cadaabulqabriga xadiiska koob iyo lixdanaad allaahumma inii as'aluka aljannata wa acuudu bika min annaar waxaa ka mida ducooyinka la odhanayo intaan la salaamo naqsan in la yidhaahdo allaahumma ilaahayow innii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanaya aljannata jannadaan ku weydiisanaya wa acuudu bika adaan ku magan galay min annaar naartaan kaa magan galay inaad naarta iga badbaadiso xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah iyo ibnu xibbaan waana min xadiisi abi hurayra waa min xadiisi abi hurayra weeye sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiiskuna wuxuu lahaa qiso ninbaa nebiga sala allahu aleyh wasalam uu nebigu ku yidhi maxaad tidhaahdaa salaaddaada gudaheeda markaasuu yidhi waxaan idhaahdaa allaahumma innii as'aluka aljannata wa acuudu bika min annaar ayaan idhaahdaa yaa rasuul allah anigu ma hagaajinayo buu yidhi oo ma garanaayo dandanataka walaa dandanata mucaad adigu waxaad la nuunuuleedahay aad akhriyayso iyo waxa mucaad la nuunuuleeyahay akhrinayo garan maayo buu yidhi markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xawlaha nudandin intaa aad sheegtay agteeda ayaan annaguna la nuunnuu leenahay bimacnaa intaa in laeg baan annaguban idhaahnaa ama ku dhow waxaa gagaarkeeda ah ayaannu markaan idhaahnaa ninkaasina waxa uu ka cabanayey mucaad yani salaaddii inuu ku dheereeyey ayuu ka cabanayey marka yani duco dheer iyo waxyaaluu yidhaahdaa buu yidhi qiraa'adan ugu dheereeyaa wahaakada marka waxaa laga qaadanayaa maadaama nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam xawlahaa nudandin riwaayaadka qaarkood alfaaddeedu waxay tahay xawlahumaa nudandin labada aad sheegtay agtooda ayaan anaguna la nuunuuleenahay bimacnaa wax la macnaa ama ku agdhow marka waxaa laga qaadanayaa in intaan la salaamadnaqsan ilaahay ducadan laga baryo oo jannadana la weydiisto naartana ilaahay laga magan galo dadka qaarkood waxay yidhaahdaan anigu janno ilaahay weydiisan maayo ilaahay waxaan ka baryayaa bes inuu iga raalli noqdo waxaan ilaahay ka doonaya u caabudayaa ma aha inuu naar iga badbaadiyo ama inuu janno ii geliyo ee muraadkaygu wuxuu yahay inuu rabbi iga raalli noqdo haddii rabbi iga raalli noqdana jannadu waa adhigayga ya laakiin dariiqada noocaasi ma saxna waxaabay leeyihiin way dhaleecaynayaan in markaa ilaahay loo caabudo in janno la weydiisanayo janno laga doonaayo naar inuu kaa badbaadiyana laga doonaayo in sidaa loo caabudo way dhaleecayaan waxay dhahan waa cibaadatu tujaar waa kuwa tujaartae baayac mushtarka ah cibaadadooda weeye way dhaleecaynayaan yaa laakiin tijaaradaa waa la ammaanay hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim hadda maaragta in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum iyagu sidaa waxay u yidhaahdeen dhaleecaynay dhaleecaynayaan laakiin nicmat tijaara tijaara nicmo leh waxaabay yidhaahdeen iyagoo arrinkaas cidda sidaa la timaadda oo janno ilaahay ka rabta ee naarna ka magan gelaysa sidaa u caabudaysaa waxay yidhaahdeen waxay shabbahaan kuwa sanamada caabudaya waatay qaarkood nadmi ka dhigeen yacbuduuna allaha khawfan min lada falladaa qad cabaduu la rabbana walidaari alkhuldi sallowlaa lahu shibhu qawmin yacbuduuna alwasana yacnii ilaahay waxay u caabudayaan khawfan min lada naarta lada la yidhaha baqasho ay ka baqanayaan bay ilaahay u caabudayaan ya walidaari lkhuldi sallow laa lahu daarulkhuldi oo janno ay u tukadeene ilaahay umay tukan oo marba waxay ilaahay ugu tukanayaan ugu caabudayaan maadaamay tahay haydin janneeyo waxay ka dhigan tahay inay jannada u tukanayaan yacbuduuna allaha khawfan min lada falada qad cabaduu laa rabbana marba hadday sidaa tahay laday caabudeeno rabbiga iyomay caabudeen walidaarilkhuldi salowlaa lahu shibhu qawmin yacbuduuna alwafana waxay shabbahaan bay yidhahdeen dad awsaantiiyo sanamada caabudayay shabbahaan bay yidhahdeen baatil weeye waxaas suufiyada qaarkood warka ay leeyihiin wax baatila weeye waa shay baatila oon sax ahayn waa kaa nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xawlaha nudandin marka ilaahay janno inuu ka beri jiray naarna ka magangeli jiray ayaa markaa xadiisku ku tusinaya oo markaa daliil u yahay xadiiska asalkiisuna wuxuu ku sugan yahay saxiixa fii saxiixi muslim adilo kalena waa soo aroorto mawduucaas markaa sheegaysa tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca amman huwa qaanitun aanaa'a alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbih xadiidka labiyo lixdanaad waxa uu odhanayaa ruuxu inta aanu salaamad naqsan allaahumma bicilmika alghayba wa qudratika cala alkhalqi allaahumma ilaahay ow bicilmika alghayba ogaalkaaga aad ghaybka og tahay ee waxa qarsoon wa qudratika iyo awooddaada aad awooddo cala alkhalqi khalqiga awooddo aawadeed axyinii ilaahu igu noolee ma calimta alxayaata khayran lii waa tawasul ilaahay sifaatkiisii lagu tawasulaayo bicilmihi alghayb iyo biqudratih axyinii ilaahu inoolee oo cilmigaaga iyo awooddaada sababtooda igu noole maa calimta alxayaata khayra lii muddadaad ogaato inay noloshu ii khayr badan tahay ilaahayow i noole wa tawafanii ii oofso idaa calimta goortaad ogaato alwafaata geerida khayran lii inay ii khayr badan tahayna markaad sidaa igu ogaatana ilaahayow i oofso i dil oo naftayga qaba allaahumma ilaahayow innii anigu as'aluka waa ku weydiisanayaa khashyataka baqashadaada aan kaa baqdo ayaan ku weydiisanayaa filghaybi waashahaada markaan gaarka ahay ee keligay ahay oo aan dadka ka qayb ahay oo ka qarsoon ahay iyo washahaadati markaan khalqi la joogo oo aan dadka la joogo iyo markaan dadka la joogaba mar layba inaan kaa baqo ilaahayow ayaan kaa baryayaa wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa kalimata alxaqi kelmadda xaqa ah fi rida waalghadab markaan raalli ahaanshaha ku suganahay iyo markaan cadhada ku suganahay marlayba inaan kelmadda xaqa ah ku hadlo ayaan ku weydiisanayaa kaa baryaya wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alqasda dhexdhexaadkaan ku weydiisanayaa fi alghinaa waalfaqri haninnimada iyo caydhnimada mid walba inaan markaa dhexdhexaystooo yacni si dhexdhexaada aan la imaado oo aan marka israafna aanan la iman aan ku loo faro xoolihii bakhayltinimo ziyaadaana aan la imanoo xoolihii markaa wixii wixii igu waajibka ahaa inaan markaa manciyo oo aan bixin waayo oo faqri ugu xambaaro taasna aanan la imana dhexdhexaad aan la imaado leyba sida waa loo fasira oo inay tahay yani waxa uu bixinayo inuu dhexdhexaysanayo oo aanu markaa waxa weye min khayri israafin walaa taqtiir isagaan loo farna ku dhacayn xoolihii inuu aad u cidhiidhiyana aan ku dhacayn waxaa kaloo loo fasiray wa as'aluka waa ku weydiisanayaa alqasda dhexdhexaad baan ku weydiisanayaa fi alghinaa waalfaqri ghaninimada iyo faqriga mid walba yacni markaa dhexdhexaad aan kaga suganahay bimacnaa kafaaf aan ku suganahoo aanan markaa waxa weeye faqri daranna aanan ku sugnayn ghaninimo ziyaada ana aanan ku sugnayn ee meel dhexdhexaada aan ku suganahay oo qadarkii kifaayada ee marka aan u baahnaa ee lagama maarmaankaha aan helayo culamada qaarkoodna saasay u fasireen waxayna yidhahdeen labada weji kan baa fiican wa as'aluka ilaahay waa ku weydiisanayaa naciiman laa yanfad naciim aan markaa baabba'ayn oo dhammaanayn baan ku weydiisanayaa yacani naciim joogto ah ayaan ku weydiisanayaa wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa qurata caynin indhaqabowsi ayaan ku weydiisanayaa indhaqabowsigaasoo laa tanqaticu aan go'ayn indhaqabowsi aan go'ayn ayaan ku weydiisanaya ee joogto ah wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa arrida raalli ahaanshaha bacda alqadaa yacni qadaaga dabadii bimacnaa sidaad qadartay aad xukuntay qadar ahaan markay dhacdo inaan ku raalli noqdo ayaan ilaahow kaa baryaya wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa barda alcayshi bacda almowt noloshu inay qabowdo oo nolol qabow aan helo geerida dabadeed wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa ladata annadari ilaa wajhik eegista aan wejigaaga eegayo macaankeedaan ku weydiisanaya eegista aan wejigaaga eegayo macaankeediyo macaansigeedaan ku weydiisanaya washawqa ilaa liqaa'ik waxaan ku weydiisanayaa hilowga iyo jacaylka aan u qabo kulankaan kula kulmaayaan ku weydiisanaya oo inaan ku farxaayo inaan kula kulmo ayaan ilaahu ku weydiisanaya fii hayri daraa mudiratin walaa fitnatin mudila meeshay ku tacalluqda culamadu waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen axyinii baa lagu tacalluqsiinaya oo ilaahu inoole fii hayri darra'a mudira yacni dhibaato wax dhibaysa la'aanteed ilaahu igu noolee yacni xaalad dhibaato wax dhibaysa aanan ku sugnayn ilaahu inoole walaa fitnatin mudilla fitna wax luminaysa la'aanteed na ilaahu igu noole oo fitna wax luminaysa anaan ku jirinna ilaahu inooleh bimacnaa labadaba anoo ka maran ee oo axyini lagu tacalluq siiyo waana wejiga shuraaxda qaarkood mareen ayna hormariyeen ayna yidhahdeen macnaahaan isagaa fiican weji labaad culamada qaar waxay yidhaahdeen washawqa ilaa liqaa'ik baa lagu tacalluq siinaya bimacnaa jacaylka iyo hilowga aan jeclaado inaan kula kulmo fii hayri darra'a mudira dhibaato wax dhibaysa la'aanteed aan sidaa jeclaysto wala fitnatin mudilla fitno wax baadiyaynaysa la'aanteedna aan sidaa jeclaysto ayaan ilaahow eh, ku weydiisanayaa inaan jeclaysto kulankaaga culamada qaarkoodna saasay yidhahdeen xagga haddii laga eego sida dhow waa tan dambe xagga macnaha na takalaa fiican bay yidhahdeen dadku inay jeclaystaan geerida qaarkood waxaa ku xambaara dhibaato ku dhacday ou dhibaatadii u adkaysan kari waayo oo deedna ilaahay uu ka baryo inuu ilaahay dilo marka taas waa inaan ahayn bu ku kuleeyihi oo waxa tan iigu xambaaraya waa inaanay ahayn inaan markaa dhibaato inay ii sababto haddaba waxaa jirta marbaa qofku geerida tamannin karaa oo dee waxa weeye hadduu markaa fitno uga boqo laakiin markaa lafteeda waxaa la yidhi waa inaad ku ducaysataa sida kuu doorkoroon in ilaahay yacni kuu yeelo marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xaaladdaasoo kale ilaahay waa laga baryi karaa haddii uu fitno qofku isaga baqay aanu markaa xamili karayn oo uu ka baqaayo inuu markaa dee eh, diindarro ay u sababto bacdu ahlicilmi baa saa yidhi eh, daahir xadiisay kolley ka deliishadeenna waa jiraan allaahumma ilaahayow zayinnaa na qurxi biziinati aliimaan qurxdii iimaanka ilaahu nagu qurxi wajcalnaa naga yeel hudaatan qaar wax hanuuninaya muhtadiina hanuunsan ilaahu naga yeel qaar wax hanuuninaya oo hanuunsan ilaahu naga dhig xadiiska waxaa soo wariyey nasaa'i ayaa soo wariyey min xadiisi cammaar xadiiskii camaar camaar ibni yaasir xadiiskiisii ayuu ka mid ahaa xadiiskuna waa saxiix nasaa'i iyo imaam axmed baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiiskanna waxyaalo badan buu koobsaday kow waxaa ka mida inuu ilaahay cilmulghaybka la gaar yahay waxaa ka mida in sifaatka ilaahay lagu tawasulaayo bicilmika alghayba wa qudratika cala alkhalqi waxaa ka mida ruuxu hadduu xataa nolosha karaahiyeysto inaanu isagu ilaahay ka baryin inuu ilaahay dilo ee inuu yidhaahdo axyinii maa calimta alxayaata khayran lii watawafanii idaa calimta alwafaata khayran lii ilaahay baa og sida kuu door karoon mar baa geeridu kuu doorroon tahay qof baa laga yaabaa inuu wanaag iyo taaca iyo ku sugan yahay cibaado laakiin wakhti dambe oo soo socda hadduu gaadho wuu fitnoobayaa oo wuxuu ku dambaynayaa xaaladaan fiicnayn diin ahaan kaasoo kale xaaladdaa aan fiicnayn diin ahaan si aanu ugu dambayn xaaladdaa hore inuu dhintaa waa u doorroonay ila qaar baa inta la fitneeyo fitnoobaye marka mar baa qofku markaa u khayr leedahay geeridu marna nolosha u fiican oo waxba ku kororsanaya khayr iyo wanaag marka inaad ilaahay barido aad tidhaahdo muddada ay noloshu ii khayr tahay oo ii khayr badantao geerida ii dhaantana ilaahu i noole markaad ogaato inay geeridu iiga khayr badan tahay noloshana ilaahu idil oo i oofso yani waxa weye waa duca fiican kolba sida u wanaagsan inuu ilaahay u dooro ayuu ilahay ka baryaya waxaa ku sugan eh, ducada in ilaahay uu ka baryayo inuu rabbi ka baqdo mar walba yacni marka uu dadka la joogo keliya inaanu rabbi ka baqane yacni markuu keligii yahay iyo marka uu dadka la joogo mar walba inuu ilaahay ka baqo waana xaalad fiican taasi waxay sheegaysaa ikhlaas markuu dadka la joogo keliya hadduu ilaahay ka baqo dee waxa dhici karta istusnimo inay ku jirto marka fadli gaara ah ku sii jira markuu keligii yahay inuu ilaahay ka baqo waxaan ilah ku weydiisanayaa kelmadda xaqa markaan raalli ku suganahay iyo markaan cadhada ku suganahay mar walba mar walba inaan xaqa ku hadlo shuraaxda qaar waxay ku fasireen kelimat alxaq in looga jeedo inuu yidhaahdo waxaan dembi ku sugnayn laakiin macnahaasi sax ma aha ee kelimat alxaqi waxaa looga jeedaa kelmadda xaqa inuu ku hadlayo ou xaqa sheegaayo yani tawxiidku waa kelimatulxaq wakadaa khayr oo dhan baa soo gelaya inaan waxaweeye xaqii ka gabban ee mar walba xaqa sheegaayo sida xaqa aana markaa tilmaamayo cadhadu aynay ka leexinayn raalli aanu ka leexinayn yacanii joogta ahaan mar walba inuu xaqaka ku hadlaya noqdo ayuu ilaahay ka baryaya waa shay qaali ah waxaan ilaahu ku weydiisanayaa dhexdhexaad inaan markaa ku ahaado haninimada iyo faqriga waxaa jira haninimo iyo yacni hodnaan xoolo badnaan qofka kediya waxaa kaloo jira faqri qofka markaa dee lumiya dadka qaarkood baa dee inta faqri ku dhacay faqrigina aad u daran yahay laga yaaba allakoodnimo iyo wax lamida ah inay ku dhacaan ya xadiis baaba sheegaya acuudu bika min alfaqri waalkufri ilaah waxaan kaa magan galay faqriga caydhnimada iyo gaalnimada waa kaa magan galay waxaa la ysku laday gaalnimadii iyo caydhnimadii yani dadka qaarkood haddii waxa weeye faqri daran ay ku dhacaan dhibaatada uma sabri karaan waxaa laga yaabaa inuu cuqdad qaado waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdoba dee waxa weeye sidaad u munaasibka ahayd lagaama yeelin maxaa hebel wax loo siiyey adigana lagu siin waaye qaar ba allookoodnimo ayuu sababta wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'anna bih wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhihi khasira addunya waalaakhira ilahay wuxuu uhi dadka waxaa ka mida mid ilaahay caabudaya intuu ladan yahay ladnaanshaha iyo wanaagga iyo nicmada ku sugan yahay marka haddii khayr haleelo oo uu nicmadii adduunye helo waa iskaga xasilayaa khayrkaa iyo cibaadada iyo wanaagga hadday fitna haleesho oo dhibaata ay haleeshana ma sabri karo markaasuu diintiiba ka laabanaya ya khasira dunya walaakhira wa as'aluka laa yanfad kutubaha qaar waxay ugu dhacday daalka in laga dhigo kii dhibicda lahaa oo daal laga dhigo daal laa yanfadu laakiin sax ma ahee walaa yanfadu wabidaali lmuhmala shuraaxda qaarkood naciiman markay fasirayeen waxay yidhahdeen waa nucayma aljanna marka waxa weeye waa sabqu qalam ama waa khata madbacadda ah sheikha laftiisu sharaxiisa isagoo shuraaxdaas ka soo xigtay waxaa nuskhadiisa sharaxa ah ku dhacday waa kitaabkiisa weyne uu ku sharxayo itxaafu lmuslimka la yidhaahdee nucaym aljanna lakin waa sabqu qalm cala kuli xaale waa naciim aljanna ayaa macnuhu dhacay naciim aan dhammaanayni waa nicmada jannada un nicmada adduunya waa dhammaanays wa asaluka qurata caynin laa tanqatic indhaqabowsi aan go'ayn baan ilaahu ku weydiisanayaa waxaa laga keenay min alqari ama min alqaraar qofku marka uu murugoodo biyaha indhihiisa ku taagani way diiranaadaan saas aawoodee haddii ilma ka timaaddo way kulushahay way diiran tahay hadduu farxo biyaha indhihiisa ku taagani qabow bay noqdaan qabow ayay noqdaan marka waxaa laga tilmaamayaa waxaan ku farxo oo aan iga go'in ayaan ilaahu ku weydiisanaya waxa uu ku farxayo aan ayna waa jannadii weeyi waxaa kaloo loo fasiray inuu uga jeedo taran aan go'aynin oo uu ku farxayo oo taaca iyo wanaag ku sugan oo aan go'ayna ilaa yowmi alqiyaama sii jiraysa hab lana min azwaajina wa duriyaatina qurat acyun marka waxaa weeye in laga tilmaamayo tafiir uu ku farxo taaca iyo wanaag ku sugan oo aan weliba markaa go'ayn ee sidaas usii taxmaysa oo sii daa'imaysa waxaa kaloo loo fasiray qurata cayn in loo jeedo salaada iyo cibaadada ilaalinta uu ilaalinaayo in ilaahay solansiiyo waafajiyo wa jucilat quratu caynii fi salaah waata nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waxaa laga yeelay indhaqabowsigayga iyo faraxayga mid salaada ku sugan inta mid walba waa aqbali kartaa waana lagu fasira wa asaluka aridaa bacda alqada wa asaluka waxaan ku weydiisanaya alridaa bacda alqada bacda alqadaa waxaa loogu qeyday waayo inta aan qadaagu dhicin inuu ku raalli noqdaa waxay noqonaysaa casmi laakiin ficlan raalli ahaanshu wuxuu dhacayaa markuu dhaca dabadeed dadka qaarkoodoo marka hore go'aansanaya inay ku raalli noqdaanna marka dambe inay ku raalli noqon baa dhici karta wa as'aluka barda alcayshi bacda almowt waxaa loo jeedaa inuu nolol wanaagsan la kulmo oo jannaat iyo naciim ah waxaan ku weydiisanayaa ladata anadar ilaa wejhig wejigaaga inaan daawado macaansiga aan macaansanaya ku farxayo waxaa laga qaadanayaa ru'yada ilaahay la arki doono oo aakhiro mu'miniintu ay arki doonaan ayuu ku tusinayaa ta kale aragga ilaahay la arkaya inuu macaan leeyahay yani marka ayaa laga qaadanaya ku tusinaya aayaad qur'aanaana ku tusinaya oo kuu sheegaya in ilaahay la arki doono oo muminiintu ay arki doonaan aakhiro axaadiista nabigana sala allahu alay waslm axaadiis fara badan oo mutawaatiro ah ayaa ku soo aroortay waxaan ilaahw ku weydiisanayaa hilowga kulankaaga aan hiloobo aan markaa waxba jeclaysto inaan kula kulmo bimacnaa geeridii aan jeclaysanayo anoo aan geeridii karaahiyeysanayn aan dhinto man axaba liqaaa allahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaaa allahi kariha allahu liqaa'ah nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam ka jeclaysta kulanka uu ilaahay la kulmaayo ilaahay wuxuu jeclaadaa inuu la kulmo ka karaahiyeysta kulanku ilaahay la kulmayana ilaahay wuxuu nacaa kulankuu la kulmaayo ya markaasay yaa rasuul allah dhammaantayo noloshaanu jecel lahay geeridana waa ma jeclin ya markaas sidaa ma aha waxaa looga jeedaa marka uu ruuxu nafbaxayo marka hore uu markaa nool yahay ee iska ladan yahay loogama jeedee waxaa loo jeedaa marka nafta laga qabanayo ayaa qofna wuxuu jeclaysanayaa inuu dhinto oo nicmadii jannada iyo wanaaggii jannada ayuu markan waxa weye rajaynaya amaaraadna waaba arkaya midna waxa weeye xaaladda noocaasa ayuu karaahiyeysanaya marka waxaa loo jeeda cinda almowt baa laga tilmaamaya washawqa ila liqaa'i fii hayri dara'a mudira waxaa laga tilmaamaya dhibaato aanu xamili karin oo u dul karin isagaan ku sugnayn sidaa culamada qaar waa fasireen dhibaato aan loo sabri karin iyo fitno wax lumisa labadaba isagoo ka maran inuu ilaahay inuu la kulmo jeclaysto u hiloobo ducada waxaa lagu khatimay ilaahay uu nagu qurxi quruxda iimaanka nagana yeel qaar waxna hanuuniya oo hanuunsan hudaatan muhtadiin allahuma aamiin وصلى الله وسلم على رسوله محمد subxaanaka اللهم وبحمدك ashhadu an لا إله إلا أنت astaqfiruka وأتوب إليك